بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لا النافية للجنس waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol iyo lix iyo sagaashan waa laada naafiyada ah ee jinsiga anfida laadaasi waa inna wa akhawaatuhaa siday u shaqayso ayay u shaqayn mubtade iyo khabar ayay dusha ka geli mubtadaha ismi mansuuba bay ka dhigan ama fii maxali nasbina khabarkana marfuuc bay ka dhigan ama fii maxali rafcin laa annaafiyatu laada anfiyeysa liljinsi jinsiga laada anfiyeysa wa mihlu inna inna oo kale weeyi laa kelmadda laa ah laada annaafiyatu anfiyeysa liljinsi jinsiga anfiyeysaa laada jinsiga anfidaa waa inna oo kale ismi iyo khabar bay u baahan inna siday shaqayn jirtay oo kalena way shaqayn laakina camalahaa ha ahaatee camalkeegu waa laada khaasun wuxuu khaas ku yahay binakiraati nakirooyinka almutasilati la xidhiidhsanaya bihaa laada la xidhiidhsanaya naxu laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiibihi mamquutun mid loo cadhoodo ma aha xarafka naasikhi tusaalaha laa saaxiba cilmin mamquutun waa laada ismigii mubtadaha ahaan jirayna waa saaxiba cilmintani waa mudaafun ilayhi ereyga mamquudihi waa khabaru laa waana marfuuc laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiibihi mamquutun mid loo cadhoonayo ma aha walaa cishriina labaatan dirhaman shilinna cindii aniga agtayda ma aha hadda xarafka naasikhi waa laa cishriina waa ismigii laa ee mansuubka ahaa ya-da ayaa lagu nasbiyey dirhamanna waa tamyiiz cindiina waa khabarkii darafkaasi oo fii maxali rafcin khabaru laa weeye wain kaana hadduu yahay ismuhaa laada ismigeegu hayra mudaafin mid la idaafaynayo hayrkii haddii uu yahay hayra mudaafin mid mudaafa hayrkii hadduu yahay walaa shibhahu shibhulmudaafna uu yahay halkaa walaa shibhahu muu yidhi wain kaana smuhaa hayra mudaafin wa shibhihi dhammaan laabuu inoogu daray walaa shibhi midan shabihinna hayrkii uu yahay walaa shibhi midan shabihinna uu yahay buniya waxaa lagu binayni calى alfatxi fatxo ayaa lagu binayn sheekhu halkan wuxuu leeyahay marka ismiga laa aynu qiimaynayno saddex buu ismiga laa noqdaa inuu mudaaf yahay iyo inuu shabiih bilmudaaf yahay iyo inuu labadaa kayrkood yahay saddexdaasaa ismiga laa loo qaybiyaa haddaba hadduu mudaaf yahay ama shabiih bilmudaaf uu noqdo waa mucrab oo waa mansuub caadiya haddii uu labadaa midna uuna ahaynna waxaa lagu binaynayaa fatxo ama wixii lagu nasbin jiray oo mar fatxaa lagu binayn marna ya'baa lagu binayn marna kasraa lagu binayn wain kaana smuhaa laada ismigeegu haddii uu ahaado hayra mudaafin mid la idaafeeyey hayrkii haddii uu ahaado walaa shibhi mudaafka mid shabahay hayrkiina uu ahaado buniya waxaa lagu binaynaya cala alfatxi fatxaa lagu binayn fii naxwi laa rajula wax ninihi fadxahaasaa lagu bineeyey walaa rijaala iyo rag bad fara badan fadxahaasaa lagu bineeyey wa calayhi fadxihii baa lagu binayn ow cala alkasri ama kasraa lagu binayn waa laba weji ama fadxo ama kasro fii naxwi laa muslimaati laa muslimaati baad odhan oo kasro quraad siin ama laa muslimaata baad odhan oo waad fadxin sababtuna waxa weeyaan jamaca mu'anahu saalim waxaa lagu nasbin jiray kasro kasriha lagu bineeyo bay qolo leeyihiin qolona waxay leeyihiin mey e fatxaha lagu bineeyo laa muslimaati iyo laa muslimaata kaa doonto ka dhigo wa calalyaa-i ya baa lagu binayn fii naxwi laa rajulayni wax laba nin ah walaa muslimiin iyo muslimiin badani laa rajulayni ya-daa lagu bineey ile waa muhanne musannaana wixii lagu nasbin jir unbaa lagu binayn walaa muslimiina ya-baa lagu bineeyey iyadana ilayn waa jamac mudakaru saalim jamac mudakaru saalimna wixii lagu nasbin jir unbaa lagu binayn halkaasuu sheekhu kaga soo baxay matnigii laada uu ugu talagalay inuu kaga warbixiyo sharaxa balan eegno yejri waxaa dureeraya majraa inna ini halkay dureersato waxaa dureeraya fii nasbi lismi xagga nasbinta ismiga la nasbinayo wa rafci lkhabari iyo khabarka rafcaha la rafcinayo laa kelmadda laa ah sida ay inna u shaqayso ayay laa u shaqayni waa bihalaaثati shuruud saddex shardi haddii macooga ay ahaado bihalaaثati shuruud saddex shardi haddii ay hesho axaduhaa midkood an takuuna waa inay tahay naafiyatan mid anfiyeysa liljinsi jinsi shardiga koobaad laadu waa inay naafiya liljinsi tahay wa haani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay macmuul ahaa labadeeda macmuulba nakiratayni laba nakiratayna nakiro ah waa inay noqdaan wa haaliu ka saddexaad an yakuuna lismu ismigu waa inuu yahay muqadaman mid xagga hore la mariyey walkhabaru eguna waa inuu yahay mu'akharan mid xagga dambe la mariyey saddexdaa shardi haddii laada laga helo sida inna ayay u shaqayn fa in inkharama hadduu dhinmo ashardu alawal shardiga koobaad hadduu dhinmo ee naafiya liljinsi a nidhi bian kaanad waa inay noqoto naahiyata naahiye waa inay noqotee ikhtasad waxay la khaas noqon bilficli ficilka ayay ku khaas noqon wa jasamatu weyna jasmini naxwo laa taxzan ha werwerin ina allaaha ilaahay ayaa macanaa miceenna ahe ereygaa laa ihi taxzan ayay ku biirtay ay dusha ka gashay way jasminaysaa ilan waa ficil mudaaric iyaduna waa naahiyo laa taxzan ha murugoon ina allaaha macanaa ilaahay baa miceenna ah ow zaa'idatan zaa'ido hadday noqoto lam tacmal samayn mayso shay-an shayna samayn mayso naxwo maa manacaka maxaa kuu diiday allaa tasjuda inaad u sujuuddo id amartuka markii aan ku amray allaada halkaa ku jirtaa waa zaa'ido sidaa darteed nefyi ma samaynayso waxay ka dhigan tahay oo kaluun maa manacaka an tasjuda laadaa macnaheeguna waa atawkiid walmubaalaqa bay faa'iideyn ow naafiyatan bay noqotay mid anfiyeysa lilwaxdati kelinimo mid anfiyeysa ayay noqotay camilad way samayni camalan laysa layse camalkeega oo kale ayay samayn naxwu laa rajulun wax nin laa rajulun nin qurihi laa rajulu nini fi daari daarta kuma sugna bal rajulaani laba nin baa ku sugan wa in inkharama haddii uu dhinmo axadu shardayni labada shardi midkood alakhiirayni ee ugu dambeeya lam tacmal samayn mayso wax camala lam tacmal camal fali mayso wa wajaba waxaana waajibaya takraaruhaa laada in la celceliyo oo laba jeer iyo la sheego mihaalul aweli ka hore tusaalihiisu waa labadii macmuuloo nakiratay noqon waayu midna nakiro yahay midna macrifo waa adoo la yidhaha laa zaydun zayd fi daari daarta kuma sugna waa in laada la celceliya intaa hadalka lagu dayn maayo laa zaydun fi daar laa zaydun fi daar walaa camrun baad odhan walaa camrun waynad inaad laba jeer sheegtaa kol haddii macmuulooyinka midi uu macrifo noqdo ama labaduba ay macrifo noqdaan laa zaydun zayd fi daari daarta kuma dhex jiro walaa camrun camarna kuma dhex jiro wa mihaalu haanii ta labaad tusaalaheeguna shardiga labaad haddii la waayo oo ismiga iyo khabarku ay soo kala hor maraan waa la soo celcelin laada sida laa fiihaa dhexdeeda ma aha qawlun qowl ma aha iyo madax xanuun walaa hum canhaa yunzafuun waxaan doonaynaa laa fiihaa qawlun walaa hum canhaa yunzafuun haddaba ereygaa laa fiihaa qawlun markaynu nidhaa fiihaadu waa khabarkiioo soo qadimay oo khabaru laa la soo qadimay weeyaan qawlunna waa ismigiila oo xagga dambe maray kol haddii ay sidaa noqotay waxaa la odhanayaa laadaha la soo celceliyo iyaduna yayna camal falin mubtade iyo khabarna ha layskaga dhigo laa fiihaa jannada dhexdeeda ma aha qawlun qowl wax caqliga qaata ama oo de ikhtiyaal ku samaynaya caqligii jannada laga heli maayo walaa hum iyagu canhaa xaggeega yunzafuuna maaha kuwa lagu sikhraaminayo ama lagu waalayo lagu wareerinayo laadii waan soo celcelinnay aayaddaa qur'aanka ah waida stawfad marka ay dhammaystirato laadu ashuruuda shuruudaha markay dhammaystirato falaa yakhlu kama madhnaanayo ismuhaa ismigeegu ima an yakuuna inuu yahay mudaafan la idaafeeye inuu yahay ow shabiihan bihi la idaafeeyaha mid shabahay inuu yahay ow mufradan iyo mufrad inuu yahay saddexdaasaa loo qaybin mudaaf iyo shabiih bilmudaaf iyo mufrad fa in kaana mudaafan mudaaf haddii uu noqdo ow shabiihan bihi mudaafka mid shabahay haddii uu noqdo dahara waxaa muuqanaya annasbu nasbihii fiihi dhexdiisuu ka muuqan falmudaafu mudaafku ka qowlika oo kale weeye laa saaxiba cilmin cilmi mid u saaxiibihi mamquutun mid la naco ma aha walaa saaxiba juudin deeq mid u saaxiibihina madmuumun mid la dhaliilo oo lacaayo ma aha waa ismigii oo mudaafah wa shabiihu bilmudaaf mudaafka ka shabahayaana matasala bihi waa ka uu la xidhiidhsanayo shay-un shay baa la xidhiidhsanaya oo min tamaami macnaahu macnihiisa wax dhammaystiraya ah imaa marfuucun in la rafcinayo bihi isaga in lagu rafcinayo ismigaa lagu rafcinayaa markaa wain kaana hadduu yahay musanan musane haddii uu yahay oo musane uu noqonayo wain kaana muhanan hadduu yahay ow jamca mudakerin jamc mudakar oo saaliman badbaaday fa innahu yubnaa waa lagu binayni cala alyaa-iya kamaa yunsabu sidii loogu nasbin jiray bilyaaiya'da taquulu waxaad odhan laa rajulayni laba nin walaa muslimiin iyo muslimiin badani cindii agtayda ma aha wain kaana hadduu yahay ismiga laadu jamca mu'anasin oo saaliman badbaaday buniya waxaa lagu binayni cala alkasri kasro ilayn kasraa lagu nasbin jiraye waqad yubnaa in lagu bineeyana waa la arkaa cala alfadxi fadxo sida laa muslimaatin hablo muslimaadihi fi daari daarta kuma sugna ama laa muslimaata hablo muslimaadihi fi daari daarta kuma sugna waqad ruwiya waa la wariyey bilwajhayni labada weji baa lagu wariyey qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa لsaaبqاaت وlaa jaأwاa bاsiltاn taqi اlmanuuna lada اstifاaءi ajaaliin laa saabiqaata iyo laa saabiqaati labadaba waa la wariyaa laa saabiqaati diricyo waaweyn walaa ja'waa'a iyo guuto madoobi guutadaasoo baasilatan aad u dhiirani taqii ma badbaadiso almanuuna geerida kama badbaadiso lada stiifaa'i laajaal lada stiifaa'i aajaal ajallada marka la dhammaystirto haddii cumrigaaga iyo ajashaada aad dhammaystirato ha ka yaabin buu ku leeyahay guuto aad isku ilaalisay inay geeri kaa ilaaliso ama diricyo ad adagoo la yidhaahdo seeftu kama soo tafto ama qalab la yidhaahdo rasaastu ma karto waxba kaa badbaadin maysa geeri haddii ajashaadu ay dhammaato maxalu shaahidku waa laa saabiqaati waxaa la weriyaa in la kasriyo laa saabiqaati la yidhaah waxaa kaloo la weriyaa in la fadxiyo laa saabiqaati la yidhaah laa saabiqaati diricyo balballaadhan oo dhaadheer walaa ja'waa'e iyo guuto madow baasilatan oo aad u dhiirani taqii ilaalin mayso almanuuna geeri ka ilaalin mayso qofka lada aajaalin ajallada marka la dhammaystirto agteeda gulaka waxa kuu sugnaaday fii naxwi laa xawla walaa quwa laa xawla walaa quwa markaynu ka hadlayno takraar baa ku jiro waa mas'aladii labada boqol ee dhadhow laga dhigi jiray laa xawla walaa quwa laakiin halkan suwarkeega ku arki maynee inshaa allah alfiyadaynu u daysan doonaa laa xawla walaa quwa marka la saa loo soo celceliyo laa xawlada hore laba weji baa ku bannaan walaa quwada dambena saddex weji baa ku bannaan qism alcaqliya laba saddex lagu dhuftay lix bay sheegaysaa lix weji baa inoo soo baxaya qism alkhaarijiyana shan baa inoo soo baxay laa xawla in la kor dhigo laa xawlo la yidhaa iyo laa xawlada in la godo oo laa xawlun la yidhaa labadaasaa ku bannaan walaa quwatadana haddii ta hore la kor dhigo oo laa xawla ay ahayd walaa quwatada saddex baa ku bannaan in iyada la kor dhigo walaa quwata qura la yidhaah iyo in la tawiiliyo walaa quwatan la yidhaah iyo in la labagodo oo walaa quwatun la yidhaah waa saddex haddii laa xawlunta hore aad soo rafciso quwada dambe labun baa ku bannaan nasbii baa ka baxaya laa xawlun haddaan idhaa walaa quwata waan odhan laadana tacmalu camala inaah haddaan doonana waan godiyo laa xawla intaan idhaa laa xawlun intaan idhaa ayaan walaa quwatun odhani oo ama laada tacmalu camala layse ka dhigo ama aan ihmaaliyoon mubtade ka dhigto wuxuu idhi walaka waxa kuu banaan fii naxwi laa xawla walaa quwa laa xawla walaa quwa iyo waxaa lamidkaa dhexdooda waxa kuugu bannaan fatxul awali ka hore in la fadxiyo ayaa bannaan laa xawla in sidaa loo fadxiyo haddii ka hore la fadxiyo ka dambe saddex baa ku bannaanaanaya wa fi haani haanigana waxa ku bannaan xilliga ka hore la fadxiyey alfatxu fadxo walaa quwata ah wanasbu nasbo walaa quwatan fadxatayna warafcu rafco walaa quwatun haddii ka hore la kor dhigo ka dambe saddex baa ku bannaan ka sifati waaba sifadii oo kale ereygaa ka sifati waxa weeye laa xawla haddii aynu sifa nacti aanu sameeyo oo laa xawladu ay mufrad tahay nactiguna uu mufrad yahay labaduba laba mufrad ay noqdaan aan la soona kala dhex gelin waxa inoogu bannaan saddex weji laa rajula dhariifun laa rajula dariifan laa rajula dhariifa saddexdaa weji ayaa sifadana inoogu banaan fi naxwi laa rajula dariifun oo kale saddex baa ku banaan la rajula dariifun iyo la rajula dhariifa iyo laa rajula dariifan hadda dhariifan waa nacti rajulkay nacti utahay saddex xarakaana ku banaan wa rafcuhu baa kuu bannaan rafcuhu ha'daa siyay u noqonaysaa warafcuhu ha'da warafcuhu ku jirtaa waxay u noqonaysaa ismigii hore ee laa xawle ahaa walaka fii naxwi laa xawla walaa quwa fatxulwal sow ma ahayn wa rafcuhu wa rafculawal weeyaan markaa ah. awelkii inaad rafcisood laa xawlun tidhaa ayaa bannaan haddaad awelka rafcisood laa xawlun tidhaa ka dambee quwada ah nasbaha lama ogola wa rafcuhu awelka in la rafciyaa bannaan fa yamtanicu waxa mamnuuc noqon fi haani annasbu ka dambe in la nasbiyaa waa mamnuuc markaa haddaba ha isku nasbin ninka dambe maxaan sameeyaa ama rafciyoo labagodsii ama kordhig qurhasii shantii miyaynaa inoo soo bixin shantii way inoo soo baxeen wa in lam tatakarar haddayna noqnoqonin laadu laadu haddayna soo noqnoqonin ow amase fusilat la fasliyo asifatu sifada ama sifadaba gaar loo fasliyo ow amase kaanad ay noqoto ghayra mufradatin mufrado kayrkeed imtanaca waxa mamnuuca alfadxu fadxihi sifadana haddaba maxaa ka reeban haddii ismiga laa ama sifada labadaa midkood hadday mufradnimadii ka baxaan oo mufradba uu noqon waayo ama laaduba ayna soo noqnoqon ama maxaanku dhaha laba kala fasliyo sifada laba weji unbaa ku bannaan labada weji ee ku bannaani fadxii baa meesha ka baxaya oo markaan leeyahay masalan laa rajula xaadirun dariifun dhariifka haddaan rajulka ku sifeeyo oon xagga dambe mariyo dariifun waan godi dariifanna waan kordhigi fadxatayn laakiin dhariifo odhan maayo waayo cilladda dhariifo loo binaynayay waxay ahayd litarakubihi maca wasmiha ka tarkiibi khamsata cashar kolka hadda hadduu fasli yimid tarkiib bannaanaan maayo tarkiibkii wax meesha imanaya ma aha wuxuu yidhi waow fusilad wain lam tatakarar haddayna soo noqnoqonin la-du ow amase fusilati sifatu sifada la fasliyo ow amase kaanad ay noqoto gayra mufradatin mufrado kayrkeed imtanaca alfatxu fadxihii baa mamnuuca sheekhu halkan wuxuu kaga hadlay lee soo noqnoqotay ismiyadeeda waxa la xarakayn iyo nactiga waxa la xarakayn laakiin cadafkii iyo tawkiidkii iyo bedelkii iyo kamuna hadal warkanina aad buu u badan yahay oo haddii la yidhaha si fiican loo gun gaadho kun suuro wax ku dhadhawaanaya ka soo baxaya masaladu aad bay runtii u hadal bala u badan tahay laakiin suwarka insha allah dib baynu iskaga dhiganaynaa mar kaste khulaasada iyo alfiyada ayaynu la sugi doonaa idaa takararad markay soo noqnoqoto laa midda laa la yidhaah markay soo noqnoqoto maca nakirati nakiro maceed markay soo noqnoqoto jaaza waxaa bannaan fi nakirati nakirada dhexdeeda alulaa ee hore alfatxu in la fadxiyo iyo warafcu in la rafciyo labadaasaa ta hore ku bannaan fa in fataxta haddaad fadxiso ta hore falaka waxaa kuu sugan fi haaniyati haaniyada halaaثatu awjuhin saddex weji alfatxu in la fadxiyo iyo wanasbu in la nasbiyo iyo warafcu in la rafciyo wa in rafacta haddaad rafcisato hore falaka waxa kuu sugan fi haaniyati haaniyada dhexdeeda wajhaani laba waji alrafcu in la rafciyo iyo walfatxu in la fadxiyo wa yemtanicu waxa mamnuuca nasbu nasbihii la nasbinayey baa mamnuuca fataxasala waxa soo khulaasoobay haddaba waxa soo xasilay annahu shanigu waxa weeye yejuusu waxa bannaan fatxulismayni labada ismiba in la fadxiyo wa rafcuhumaa labadaba in la rafciyo wa fatxulawali ka hore in la fadxiyo wa rafcu haani haanigana la rafciyo wa cagsuhu iyo kaa cagsigii wa fatxulawali ka horeoo la fadxiyo wa nasbu haani haanigana in la nasbiyo fa haadihi tani khamsatu awjuhin waa shan weji oo fii majmuuci tarkiib isku geyntiisa ka soo khulaasowday fa in lam tatakarar haddayna noqnoqonin laa haddayna noqnoqon maca nakirati nakirada ahaaniyati ee labaad cadaf baa markaa meesha ku ishaarnaanaya lam yajuz ma bannaana filuulaa ta hore alrafcu rafco ta hore lameto inuunbaa bannaan falaa aba wax aabba'a wabnan iyo inankiisii fatxaha waxa loo diiday oo wabna loo odhan kari waayey ile waa kii sifaduba markay mufradada ahayd tarkiib baa la niyooday aynu nidhi xarfulcadafka ayaa faasil ah oo kala saaraya tarkiibkii xarfulcadafku maadaamuu tarkiibkii kala saarayo lama ogola halkaasoo kale inaynu nidhaahno tarkiib baa imanaya haddaba falaa aba wax aabba'a wabnan iyo inankiisu mithlu marwaana marwaan oo kale maaha iyo webnihi inankiisa idaa huwa markuu marwaan bilmajdi sharaf irtadaa go'aysto oo wata'azara u macawisaysto wa yajuuzu waxa bannaan falaa aba wabnun ibniga dambe dametayn baa ku bannaan in kaana hadduu yahay ismu laa ismiga laa mufradan mufrad hadduu yahay wa nucita lagu tilmaamo lagu nactiyeeyo bimufradin mufrad oo walam yafsil baynahumaa dhexdooda una kala saarin faasilun faasil sida laa rajula dariifun fi daar oo kale dariifkaas saddex baa ku banaan jaaza waxa ku banaan fi sifati sifada alrafcu in la rafciyo halkee rafcaha lagu xidhaya la rajula dariifun markaan idhaa calaa mawdici laa maca laada iyo ismigeega ayaa siduu sibaweyhi qabo fii mawdici rafcina sibaweyhi baa qaba laada iyo ismigeegu waa fii mawdici rafcin hadaba haddaba marka aad goddo laada iyo ismigeega ayaa cinda sibaweyhi lagu raacinaya rafcaha calىa mowdici laa maca smihaa fa innahumaa iyagu fii mowdici اlibtidaa'i ibtida meeshii bay yaalliin wanasbu nasbaa bannaan laa rajula dariifan nasbahaasi halkuu ku xidhan yahay marka fadxatayn la siinayo wuxuu ku xidhan yahay laada ismigeegan ayaa fii maxali nasbina waa mabniyun cala alfatxi waana fii maxali nasbin oo laadu ismiga way nasbisaa maxalka ismiga ayaa la eegay wanasbu calaa mowdici ismihaa ismigeega maxalkeegiyo mowdiciisaa la eegay fa ina mowdicahu mowdiciisa nusiba waxaa lagu nasbiyey bilaah laada alcaamilati samaynaysa camala ina camalka ina walfatxu fatxo ayaa isna bannaan waa in la fadxiyaa dariifkii oo fatxo qura la siiyaa walfatxu calaa taqdiiri annaka waxaa la qadarayaa adigu inaad rakabta tarkiibisay asifata sifada maca almawsuufi mawsuufka maceega isagoo ah ka tarkiibi khamsata cashara khamsata cashar sidii loo tarkiibin jiray oo kale uma adkhalta laa laabaad gelisay calayhimaa dushooda fain fasala baynahumaa haddaba hadduu kala fasliyo ismiga iyo sifada faasilun faasil ow kaanat isifatu ama sifaduba ay noqoto hayra mufradatin mufrado kayrkeed jaaza waxaa bannaan alrafcu rafco iyo wanasbu binihiina waa mamnuuc wamtanaca waxaa mamnuuca alfadxu fadxihii oo bina'a falawalu ka hore naxwu laa rajula wax ninihi fi daari daarta kuma sugna ninka oo dariifun caqli badan ama dariifan caqli badan ama damataynsi ama fadxataynsi wa haani haaniguna naxu laa rajula wax ninihi daalican ma kora laa rajula wax nina ninka oo daalican jabalan buur koraya ama daalicun jabalan buur korayaa hee cindanaa halkaa ma cindanaa buu yidhi waxbaba buu ka cindanaa muu yidhi ya waxbaba ma qorin axsan in khabarka la sameeyo inkastoo la xadfi karaa khabarka laa rajula daalican jabalan wa daalicun jabalan cindana wax nin ah oo buur fananaya annaga agtayada ma aha buu yidhi halkaa culima waxaa ah, inoo toos aad u aragtiin inay inoo dhammaatay ismigii laah iyo khabarkii laah kolkaa innagu kitaabkeennii ruuxulicraabka ahaa waxaan ku soo dhigannay in laadana si gaara loo sharxo ismigana si gaara loo sharxo khabarkana si gaara loo sharxo laakiin hadda kitaabkeennu dee wuu iswada raaciyey oo waad aragtaa inuu si iswada raacsan ayuu ka wada dhigay sidaasaynu inana isku raacinay danna wa akhawaatuhaa danno iyo kuwa lamidka ah waxaa jira nawaasikhda qaybta saddexaad oo mubtadihiya khabar kaba nasbisa magacoogana loo yaqaan danna wa akhawaatuhaa mubtadihiya khabar kaba way nasbin magac ahaanna danna wa akhawaatuhaa baa la odhan ahaaliuka saddexaad danno weeyi wuu maleeyey ama wuu yaqiiniyey wuu ra'aa weeyi wuu arkay ama wuu riyooday ama wuu ra'aa kelidu ka toogtay ama ra'aa wuu ogaaday badhe waxasiba weeyi wuu maleeyey ama wuu yaqiiniyey wadaraa weeyi wuu yaqiiniyey wakhaale weeyi wuu maleeyey wazacamo weeyi wuu maleeyey wuu sheegtay waa maluun wa wawajado weeyi wuu ogaaday wa wacalimo weeyi wuu ogaaday walqalbiyaatu qalbiyaadkii halkaa walqalbiyaatu miyuu idhi ya halkaa muxuu yihi walqalbiyaatu y ha waa sax wey wowga ha laga tago wowga inaynu ka tagnaa saxa ahaalidka saddexaad danno iyo inta ku cadfan wey alqalbiyaatu ee wada qalbiyaadka ah waa sifa ma og tahay intii ka horreysay oo dhan baa lagu sifaynaya wowgaa un baa inawaalaya xaraf jaban jidhna ma kiciye baa la yidhaahdaa wowgaa haddii meesha lagu daro dhinaca la dhinac loo qaadaa way waalanaysaa alqalbiyaad waa intan hore oo dhan baa wada qalbiyaada haddaba culima qalbiyaadka waxaa la isku odhan jiray wixii afcaalu rujxaanka wixii afcaalu rujxaan ah ama afcaalulyaqiin ah labadaa guruub baa qalbiyaad la isku odhan jiray fa tansibuhumaa way nasbin labadaba mubtadihiya khabarkiibay nasbin mafcuulayni laba mafcuul iyagoo ah laba mafcuul baana laga dhigi tusaalihiina waa kan racaytu allaha akbara kuli shayin muxaawalatan waakharhum junuuda wa akharahum junuuda ra'aytu llaaha ilaahay waxaan ku ogaaday waan arkay ha odhan adigoo adduunka jooga ilaahay arki mayside ra'aytu llaaha ilaahay waxaan ku ogaaday akbara kuli shayin shay kaste ka ugu weyn inuu yahay ficilka naasikhii waa ra'ay ya ku joogaa waxaan culima ogaanaynaa kaana waa akhawaatuha wada ficillay ahaayeen danna waa akhawaatuhaana waa wada ficillo labaduba mubtadiya khabar bay gelayeen waxyaabaha lagu kala duwan yahay aan yar taabanno kaana waa akhawaatuhana mubtadahana marfuuc bay ka dhigayeen khabarkana mansuub dhanna waa akhawaatuhana labadaba way nasbinayaan soo laguma kala baydhin meel kaloo lagu kala baydhay baa jirta kaana waa akhawaatuhaa mubtadiya khabarka markay qaadanayso faacil uma baahna laakiin dhanna waa akhawaatuhaa mubtadiya khabar markay qaadanayso horta faacil bay u baahan yihiin inta aan ogaano dhanna waa akhawaatuha ah faacil bay qaadan faacilka dabadii bay mubtadiya khabar u baahan laakiin kaana waa akhawaatuha ah faacil ma qaadanaynin ra'aytullaaha alle waxaan ku ogaaday akbara kulli in shay kaste ka ugu weyn inuu yahay ficilka naasikhi waa ra'ey oo ya-da ku jooga faacilkiisu waa ta'daa godan ra'aytu mubtadaha kii ahaan jiray ee mafcuulu awelka laga dhigay waa allaaha khabarka kii ahaan jiray ee mafcuulu haaniga laga dhigayna waa akbara wayulqayna waa la laaqi yeeli wayulqayna birujxaanin wayulqayna laaqi baa laga yeeli camal fali maayaan weeyi ficiladani camal fali maayaan ee waa la laaqi yeeli o mubtadiya khabarkii waa la iska rafcin birujxaanin welibana si raajixa laba weji baa bannaan weeyi inay camal falaan iyo in la laaqi yeelo yaana raajixa in la laaqi yeelo wayulqayna waa la laaqi yeeli birujxaanin si xoog badan iyo isagoo ku sugan inta akharna hadday xagga dambe maraan haddii mubtadihi iyo khabarka labadaba la wada qadimo ficilka naasikha iyo faacilkiisuna xagga dambe maraan waxa weeye labaa bannaan mubtadiya khabarka horeeyaba laba mafcuulin oo qadime in laga dhigo iyo in mubtadiya khabar layskaga dhigo labaduba way bannaan yihiin naxw alqowmu qoomkii fii ahari aniga raadkayga ayay ku sugan yihiin dhanantu waan mareeyeye dhanantu waa ficil iyo faacil mubtadihii waxa weeye alqowmu khabarkiina waa fi ahari oo jaariya majruura hadda halkaa markaynu sidaa nidhaahno wax alla wax halkaa waa la laaqi yeelayaaye wax alla wax halkaa kale oo camal ah oo inoogu bannaan marka raajixa la doonayo ma jiro haddii laakiin marjuuxiyadda la doonayo waxaad odhan kartaa alqawma fii ahari danantu way bannaan tahay laakiin waa marjuux weeyaan raajixu waa inaad mubtadiya khabar iskaga dhigto wa bimusaawaatin way siman yihiin maxaa siman icmaalka iyo ilqaha ayaa siman aduu kala dooro ama icmaal u samee ama iska ilqee labaduba way kuu siman yihiin waa goorma inta wasadna ficiladu hadday bartanka galaan oo mubtadiiba xagga hore maraya ficilkiibaa dhexda gelaya khabarkiiba xaggaad u dambaysa maraya mubtadaha iyo khabarkaa muktanifka ah ee ficilka hareereeyey ama labadaba nasbi ama labadaba iska rafciso waajka saa doontaad ka yeeli kaana wa bi si siman ayay ku sugnaadeen inta wasadna hadday dhexdhexaystaan ay bartanka galaan waa gabayaaga odhanaya oo kale wa fi laraajiizi khiltu lu'mu waalkhawaru nin gabayaa ayaa gabay tirinaya wuxuu yidhi kaygu hoosta iimaba dhammaystirine bilaraajiizi yabna luumi tuucidunii وفي الأراجي زklt اللؤم والkhawر nin baa nin gabay ku soo caayey ninku hadduu gabay miciinsado maxaa loo yaqaanaa ninku hadduu gabayga miciinsado waa nin laga adkaaday nin jabay baa gabayga miciinsada ayaa la yidhaahdaa kolkaa wuxuu leeyahay ninkan gabayaagiihi abil araajiizi ma baxrigii baxrurajsiga la odhan jiray ayaa yabna lu'mi kan cawrada iyo ceebtu ay dhashayey tuuciduni ad iigu hanjabi kan cawradu ay dhashoy wuxuu yihi mag waxaad iigu hanjabaysaa baxrurajzi wa fil araajiizi baxrurajziga waxaa dhexdiisa ahaaday khiltu waan maleeyeye allu'mu ceeb iyo walkhawaru ducfi nin daciifay oo laga badiyey ayaa xaggaa u baydhay buu yidhi maad iska kay celisid buu leeya sida kale iskaga kay celisid fil araajiizi waa khabar qadimay khiltuna waa ficil bartanka galay allu'mu waa mubtado ta'akhuray laba weji inoogu banaan wayna siman yihiin alicmaal walilqaa hadda ilqihii baan akriyay allu'mu waan goday waa ilqi haddaan allu'ma kor dhigana waa icmaal weeye way bannaan yihiin mana kala xoog badna wa bimusaawaatin way siman yihiin wa yulqayna waa la laaqi yeeli bimusaawaatin si siman baa loo laaqi yeeli inta wasadna hadday bartanka galaan naxwa fi laraajiizi baxrurajsiga dhexdiisa waxa ahaaday khiltu waan maleeyeye allu'mu ceeb iyo walkhawaru ducfi wa in weliyahunna hadduu la xidhiidhsado maa lafdiga maa ihi hadduu la xidhiidhsado ow laa ama lafdiga laa ihi uu la xidhiidhsado ow in ama lafdiga in ihi uu la xidhiidhsado annaafiyaatu ee wax wada anfiya inta wax anfidaa waa saddex waa maa maa naafiyeah laa naafiyeah in naafiyeah hadday ficiladii intaasi la xidhiidhsadaanay ka dambeeyaan ay bilowga hore u dhacaan waxaa la samaynayaa tacliiq wax la yidhaah ayaa halkaa iman tacliiq waa la yeeli tacliiq baana ku dhacay baa la odhan tacliiq ma camal samayn karaan tacliiqu waa wujuub e ilquhu wujuub ma ahayn laakiin tacliiqu waa wujuub buu noqdaa wa in weliyahunna hadduu la xidhiidhsado maa lafdiga maa ihi hadduu la xidhiidhsado ow laa ama lafdiga laa ihi uu la xidhiidhsado ow in ama lafdiga in ihi ay la xidhiidhsato annaafiyaatu ee dhammaantood wax wada anfiyeysa oo laamulibtidaa'i ama laamulibtida uu la xidhiidhsado aw ilqasami ama qasam iyo dhaari ay la xidhiidhsato aw ilistifhaamu ama istifhaamba uu la xidhiidhsado badala waxa buraya camalahunna camalkooga fi lafdi lafdiga inay kaga camal falaan laakiin maxalkay kaga camal fali doonaan wujuuban waana waajibnimo wuu waajibaa tacliiqu wa sumiya waxaa lagu magacaabaa daalika kaa tacliiqan xidhid camalkii laga xidhay baa lagu magacaabaya naxw linaclama si aan u ogaano ayulxisbayni labada kooxood kooga axsaa koobid badan ayulxisbayni axsaa waxaynu doonaynaa haddaba linaclama si aynu u ogaanno ayulxisbayni labada kooxood kooga axsaa koobid badan naclama waa ficilkii naasikhaha ee mubtadihi khabarka qaadanayey ismulistifaamka ayu ah ayaa laga bilaabay ayu mubtadun bay iska noqon axsaana khabarun bay u noqon maxalka bay ka nasbin ilain sadaaru mutay ereyadani sadaaray muteen lagama hormari karo albaabu haaliu baabka saddexaad oo mina nawaasikhi nawaasikda ku jira kamida maa yansibu waa mid nasbinaya almubtadaa walkhabar mubtadihiyo khabarka macan si waa maca oo wada jir ah wa huwa kaasi afcaalu lquluub waa afcaalu lquluubta wa huwa afcaalu lquluubtu danno weeye wainii anigu laadunnuka waan ku malayn wa inii laadunnuka yaa fircawnu masbuuraa aayaddaa qur'aanka ah waxaynu haynaa ereyga adunnu ah waa ficil mudaaric faacilkiisuna waa ana qarsoon oo mustatir ah mafcuulu awelkii mubtadaha ahaana waa kaafka khabarkii mafcuulu haaniga ahana waa masbuurka wa ra'aa sida inahum yarownahu baciidan wa naraahu qariiban oo kale inahum iyagu yarownahu baciidan haddaba ereyga yarownahu ah marka inu doonayno ficilka naasikii waa yara oo ra'da ku jooga wowguna waa faacilkii ha'duna waa mafcuulu awelkii baciiddana waa mafcuulu haanigii wa naraahu qariibanna waa lamid mid naraahu qariiban naraa waa ficil naasikha faacilku waa naxnu ha'du waa mafcuulu awel qariibanna waa mafcuulu haani wa qowli shaacir iyo gabayaaga qowlkiisa ra'aytu allaha akbara kuli shayin muxaawalatan wa akarahum juluudan ra'aytu llaha ilaahay waxaan ku yaqiiniyey akbara kuli shayin shay kaste ka u weyn inuu yahay muxaawalatan xagga iskudayga wa akarahum ka ugu badan inuu yahay juluudan xagga ciidamada ra'ey waa ficil naasiko ya-da ku jooga ta'duna waa faacilkii allaha waa mafcuulu awal akbarana waa mafcuulu haani waxaasiba weeyaan sida laa taxsabuuhu شر لكم ha u malaynina inuu shar idin yahay taxsabu oo ba'da ku joogtaa ficil naasikha wowgu waa faacil ha'du waa mafcuulu awal sharanna waa mafcuulu haani wadaraa ficilka daraa'a inta badan majhuul baa lagu arkay luga alcarabiya isagoo soo arooraya ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi durita lwafiya alcaahdi yacuur فإنا ارتباطا بالوفاء حميد duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiye alcahdi ballanta mid oofiya inaad tahay baa lagugu ogaaday ballan oofiye ayaa lagugu ogaaday yaa curwa curwow fakhtabid iska kano fa ina اhtibaadan kanashada bilwafaa'i oofinta la kantaa xamiidun iyadaaba xamiidoo la mahadiyaaye haddaad aragto nin wanaagsan iska jeclow buu ku leeya inaad la mid noqoto ficilka naasikhi waa duri faacil ma qaadanayo naa'ibu faacil buu qaadane ta'daasi waa mafcuulu awelkii mubtadaha ahaa isagaana naa'ibu faacil laga dhigay alwafiyana waa mafcuulu haanigii wakhaalo weeyi ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaaa gabay tiriyo wuxuu yidhi waxallaan buyuuti fi faacin mumanacin yukhaalu bihi raacil naabiqata dubyaani baa ninkan la odhan jiray gabayga tirinaya naabiqa wuxuu ahaa nin mar uun soo burqaday isagoo nin weyna unbu mar qura gabayga ilaahay ka sii daayey waa laga faruuray wuxuu ahaan jiray nolol adag buu ku koray nolol aad iyo aad u adag buu ku koray wax adduuna oo loo yaqaanay ama magac adduunka uu ku dhex lahaa intii hore ma jirin isagoo nin weyna gabaygu markuu mar qura uu ka soo butaacay ayaa naabiqe loo bixiyey wuxuu ku guulaystay afka dawladda inuu ku hadlo markii dambe munaasabad kaste oo dawladdu ay leedahay naabiqe ayaa loo yeedhi jiroo ka gebyi jiray wuxuu ammaani jiray boqorkii dawladda manaadirada ee nucmaan binulmundir lo odhan jiray wuxuu ammaani jiray wasiiradiisii wuxuu ammaani jiray xukunkiisii wuxuu ammaani jiray cadaaladiisii iyo dawladdiisii maalin maalmaha ka ayuu boqorku khaldamay wuxuu yidhi naabiqo waa ninkan u odhanaya in badan baad anigay ammaantay dawladdayda ammaantay marna kumaanan arag adigoo islaantayda ammaanaya buu yidhi shirka wasiirada islaantaad ku dhex ammaani doontaa ee ogo buu soo talagal inaad islaanta ammaani doontid ood halkaa ka ammaanaysid wuxuu yidhi waxba kama qabo anigaa islaanta halkaa ka dhex ammaani doone iidaa buu yidhi dawladda wasiiradii baa layskugu yeedho iyagoo shir lagu jiro ayuu ayaa la yidhi naabiqe dee ninkii afka dawladda ku gebyi jiray ha lagu soo dhoweeyo munaasabadda markaasuu yidhi maanta waxaan ka gabyayaa islaanta madaxweynahan ammaanayaa ammaan aan la arag oon la maqal ayuu islaantii u sameeyey markaasuu islaanta xubnaheegii xubin xubin u ammaanay islaantii wuu sawiray iyadoo qaawan markaasuu xubnaheegii xubin xubin usoo qaatay xubin kasta iyo wuxuu ku fiican yahay buu ka warramay markuu ka waramay buu boqorka midag fadhiyey hadal hoos dhegta u saaray boqorka oo wuxuu idhi iyadoo qaawan buu arkay buu idhi <laughs> halkaa yaa sheegi kari lahaaba buu yidhi iyadoo qaawan buu arkay iska boqorku run buu mooday intuu run mooday ayuu yidhi waa inaan dilaaba waxaa loo sheegay nucmaan inuu boqorku dilayo uu soo baxsaday niman khasaasino la odhan jiray ayuu usoo baxsaday xaggiibuu yimid isagoo walibana gabay khasaasilada uu ku ammaanayo uu leeyahay muluukun wa ikhwaanu idaa maa ataytuhum uxakamu fii amwaalihim halkaa gabay uu marinayo wauqarabu ka idaa boqor ma tihid buu yidhi boqoraan leeyahay walaalaan leeyahay adigu markaan wax ku weydiista isiin jirtaye iyagu markay arkaan ayay hantidooda igu wareejiyaan maalkooga baanaa qaybiye buu yidhi marti ii noqda buu yidhi boqorrada kale kuwa khasaasinadu khasaasinadiibuu u yimid isagoo aad u soo ammaanay oo gabaygaa iska soo horraysiiyey khasaasinadii wuxuu ka waayey wixii badnaayuu nucmaan ka heli jiray nucmaan baa yaro xanuunsaday xanuunkii markuu maqlay boqorka isna intii uu ka heli jiray uu ka waayey ayuu gabay ergaa dirtay oo boqorka uu kula hadlayo nucmaan wuxuu leeyahay nimankii sidii way ii noqon waayeene ma iska soo noqdaa buu leeyahay gabay dheer buu tiriyey oo la yidhaahdo gabayga wuu soo wado wuxuu yidhi fainaka fa inaka eh, kaleyli ladii huwa mudriki wain khiltu ana almunta'a canka waasicun wuxuu leeyahay adigu fainaka fainaka shamsun walmuluuku kawaakibun idaa dalacad lam yabdu minhuna kowkabun wuxuu idhi boqorow habeen baatoo habeenka lagama baxsan karo halkaan tagaba waad isoo jiidi lugta buu waad isoo qaban wuxuu idhi adigu waxaa tahay cadceed boqoraduna waxa weeye waa xidigo meeshay cadceedi joogto ma xidig baa la xasuustaa waan khaldanaa bu ihi markaan boqorrada kaleba sheegayey ilayn adigu waxaa tahay eh, cadceed iyaguna waa xidigo marka boqorkii gabaygii loo keenay ayuu boqolku yidhi waa cafise ha la soo celiyo ninkii sidii baa lagu cafiyey waa nucmaan binulmundir ninka gabaygan tirinaya sidiibuu cere ayuu ku noqday manaadirada iyo dawladdii uu la shaqayn jiray hadda reerkoogu ammaanayaayo wuxuu yidhi gabaygan waxallaan buyuuti fi yafaaciin mumanaciin yukhaalu bihi raaci xamuulaati daa'iran waxallad waxay degtay buyuuti annaga guryaha yagu reerka iyagu wuxuu degan yahay fii yafaacin meel taaga mumanacin oo cidnaba ayna hawaysanayn oo la manciyey annagu taag buur baanu deganahay buu yidhi tolkay iyo qabiilka iyaga oo dhani buur bay degan yihiin buu yidhi hadda buurtaasi buur caadiya ma aha dadka waxaanu uga sarraynaa siday buurta uga sarrayso ayuu leeyahay yukhaalu bihi waxaa loo maleeyaa buurta darteed raacil xamuula geelaa culus ka ilaalinaya daa'iran shimbir yar baa la moodaa geela iyaga ninka ilaalinaya foofinaya buurtaa ku eegaya marka la sii eego dadka caadigi ihi shimbir bay moodaan buu yidhi shimbir yar ayaa kor loo eegaa haddaba wuxuu tilmaamayaa nin kasta oo reerkooga hawaystaa inuuna gaari karaynin aduu shimbir hawada lalaya maxaad ka qaban annagu shimbir baanu nahay buuhi hawadaasaanu marnaa haddaad idinku dhulka martiin kolka reerkoogu ammaanaya maxalu shaahidkeennu waa yukhaalu bihi raaci lxamuulati daa'iran ama xumuulati daa'iran halkaa haddaba markaynu eegno yuqaalu waa ficil majhuula raacigaasina waa naa'ibu faacilo waa mafcuulu awelkii daa'iranna waa mafcuulu haanigii wazacamo oo kale weeyi kelmadda zacamo ah ka qowlihi gabayaaga kale qowlkii weeyi wuxuu yidhi gabayaagu zacamatnii shaykhan walastu bishaykin inama shayku man yadibu dabiiba zacmatnii shaykhan walaastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiibaan zacmatnii waxay ii malaysay shaykhan in agaboobay odaybay i mooday buu yidhi inantu walastu ma ihi bishaykhin oday oday anigu ma ihi buu yidhi inanay inama shaykhu odaygu man yadibu waa ka tukuba dabiiban tukubid markuu dhulka socdo saddexda lugood ku socda ayaa sheekh la yidhaahdaa buu yidhi maxalushaahidkeennu waa zacama way haddaba mafcuulu awelkii waa ya-da zacamatni ku jirta mafcuulu aanigiina waa shaykhanta zacamatni damiirka mustatirka hiyihiina waa faacilkii weeyi wa wajado oo kale weeyi ka qowlihi tacaalaa alla qowlkiisba weeyaan tajiduuhu waxaad ku ogaanaysiin shayga cinda allaahi ilaahay agtiisa isagoo ah huwa isagoo khayran idiin khayr badan oo waa acdamo weyn ajran xagga ajri ahaan tajiduuhu waa ogaansho haddaba ficilka tajidu aynu leenahay ficilkaa tajidu ah faacilkiisu waa waawuljamaacada mafcuulu awelkiisuna waa ha'da khayrantuna waa mafcuulu haanigii ayaynu khayran ka dhigi doonaa tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajraa wa calimo oo kale weeye calima ka qowlihii oo kaleba weeye ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkii fain calimtumuuhunna haddaad u malaysiin mu'minaatin habluhu mu'minaad inay yihiin calimadani waa malay maanta faa'iideynaysaa faacilkeegu waa tumta naibu mafcuulu awelku waa hunnada mafcuulu haanigu waa mu'minaatin wowga calimtumuuhunna ku jira wowgaasi faasila loo yaqaanaayo ama sila la yidhaayo labada damiir baa lagu kala saaraa calimtum waa tumtu waa damiir hunnaduna waa damiir laba damiir markay isku xigaan wow la keenaa faasila anulzimukumuuhaa oo kale wey ku jira wa min axkaami haadihi alafcaal ficilladan axkaamtooda waxaa ka mid a annahu yajuusu fiihaa waxaa ficilladan ku bannaan alilqaau ilqi ayaa bannaan ilquhu waa in la laaqi yeelo ah ina shaqayn wa tacliiqu tacliiq baa bannaan tacliiquna wa tacliiqu tacliiq ayaa bannaan tacliiqu isagu wujuub buu noqdaaye waa in lafdiga ay lafdiga ka camal fali waayaan laakiin macnaha iyo maxalka ay ka camal falaan fa ama alilqaa'u ilqihii fa huwa cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa can ibdaali camalihaa camalkeega oo la buriyo fi lafdi xagga lafdiga iyo walmaxalli xagga maxalkaba sababtuna waa litawasutihaa way dhexdhexaysanayaan bayna almafcuulayni labada mafcuul dhexdooda ow ta'ahurihimaa ama xagga dambay marayaan canhumaa xaggooga ay ka marayaan misaalu tawasutihaa dhexdhexaysiga waxaa tusaale u ah baynahumaa dhexdooda ay dhexdhexaystaan qowluka qowlkaaga zaydan zaydanantu waan maleeyey caaliman caalim baan u maleeyey bilicmaal waa icmaalkii wayajuuz waxa bannaan zaydun zaydanantu waan maleeyey caalimun weeyi waa waa ihmaalkii bilihmaal qaalo shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi biranjiz ybna lumi tuiduni وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور بالأراجيز ما بحر الرجزي أيا يبنى اللؤم كان يعورض دشاي توعدني أديقو هنجبي وفي الأراجيز بحر الرجزي وحا كسوغان khiltu waan maleeyeye allu'mu ceeb iyo walkhawaru ducfi baa ku sugan haddaba fi laraajiizi waa khabar qadimay allu'muna waa mubtadata akhuray khiltuna waa naasikhta wasuday labadii wejba haddaba bannaan hadda riwaayadeenani waa isagiioo la ihmaaliyey falu'mu mubtada muahar weeyi wa fi laraajiizina fii mawdici rafcin weeyi liannahu khabarun muqadam waa khabar qadimay wa ulqiyad khiltu khiltuna waa la laaqi yeelay litawasudihaa dhexdhexaysiga baynahumaa dhexdooda ay dhexdhexaysatay wa halilwajaani labada weji sawaaun masimayin xilliga tawasudka aw ilicmaalu mise icmaalka ayaa arjaxu xoog badan fiihi waxaa ku sugan madhabaani laba madhab inaga way siman yihiin buu ina ta'ahurkooga canhumaa labadan ay ka ta'ahuraan waxaa tusaale u ah qowluka qowlkaaga a tidhi zaydun zayd caalimun waa caalim danantu waan maleeyey bilihmaal waad ihmaalisay wa huwa kana arjaxu al arjaxuka xoogga badana bilitifaaq waa laysku waafaqsan yahay wayajuusu waxaa kaloo bannaan zaydan zayd caaliman caalim baan danantu u maleeyey bilicmaal qaala shaaciru gabayaaba gabay tiriyo wuxuu yidhi alqawmu fii ahari danantu fain yakun maa qaad danantu faqaad dafirtu wakhaabu waa nin la eryanayey wuxuu idhi alqowmu qoomkii fii asari inay igu raad joogaan alqowmu qoomkii fii asari raadkaygay ku sugan yihiin way isoo raadinayaan buu yidhi danantu waan u maleeyey inay isoo raadinayaan fa in yakun hadduu yahay maa ka qad danantu an maleeyey ka an maleeyey hadduu dhab yahay oo nimanka ay iga dambeeyaan oo ay isoo raadinayaan faqad dafirtu waan guulaystay ka baxsaday wakhaabuu iyaguna way guuldaraysteen ma anigoo bediyey ayaaba laysoo gaari karaa buu yidhi kol hadday igaba dambeeyaan ha ka yaabin inay soo gaadhaan kolkaa ima soo gaari karaanoo saasaan ku guulaystay iyaguna ay ku guuldaraysteen ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuxuu u ujeedaa sidaa maahe waan baxsanayaa waaba ceebe wuxuu u jeedaa kol hadday isoo raadinayaan dhufays baan u geliyo khasaaro ballaadhan baan gaadhsiin doonaa waad arki anna ana guulaysani iyaguna way guuldaraysani sidaas waan cararayaa ma aha bay yidhaahdeen ragga qaarna waan cararayaayo ima soo gaari karaan buu ujeedaa bay yidhahdeen alqowmu qoomkii fii asari aniga raadkayga ayay ku sugan yihiin danantu waan meleeyey warkaa fa in yakun hadduu yahay maa qad danantu kaan meleeye faqad dafirtu guulaystay wakhaabuu iyaguna guul guuldarrayste warku sidaas u dhacay buu yidhi falqowmu mubtadaun waa mubtade wa fii aharina fii mawdici rafcin meel rafca ayuu yaallaa calaa annahu isaga oo khabarun khabaruhu khabarkiisiiya wa uhmilad waa la ihmaaliyey danna litaahurihaa maadaamay xagga dambe martay canhuma xaggooga ay xagga dambe ka martay wa mataa taqadama alficlu ficilku hadduu hor maro cala lmubtada'i mubtadaha iyo walkhabar uu ka hor maro macan si wada jir ah lam yajuz ma banaana alihmaalu ila ihmaaliya laa taquulu odhan maysid danantu waxaan u maleeyey zaydun zayd qaa'imun ma ihmaalinaysid birafci khilaafan waxaanu khilaafnay lilkuufiyiin icmaalkaa waajibaya haddaba waxaa la ogaaday saddex weji uun eeg icmaalku wuu waajibaa maal ihmaalkuna ihmaalkuna laba weji buu leeyahay maruu raajix yahay iyo maruu sawaa yahay ama marjuux yahay laakiin icmaalku haddii xagga hore umar u waajiba kuufiyiintu waxay qabaan xataa icmaalkaa jaaisa bay qabaan icmaalka laftiisaa jaaisa tusaale kastood soo qaadato danantuka qaa'iman haddaan ku idha war qaa'imka iska godo kaafkana iska damiir ka dhigo munfasiloo iska rafciso halkaasi waxa weeyaan ilqaha tacliiqii baa inoo dhiman wa ama tacliiqu tacliiqa fa huwa tacliiqa cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa can ibdaali camalihaa camalkeega oo buray lafdan lafdiga lagaga camal falo laa maxalan maxalka lagaga camal falo se maya wey lafdiga uunbuu ka burayaaye maxalka kama burayo waa lictiraadi maa kii ayaa soo banbaxaya lahu isaga uu u sugnaaday sadrulkalaami hadalka bilowgiisu baynahaa wuxuu soo kala dhex gelayaa iyada iyo wa bayna macmuulihaa labadeeda macmuul walmuraadu waxaa looga jeedo bimaaka lahu uu sugnaaday sadrulkalaam hadalka bilowgiisu waa ma anaafiya maada naafiyadii bidaayada hadalka dhacdaa ka qawlika calimtu waan ogaaday maa zaydun qaa'imu zaydin una taagnayn wa qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi laqad calimta waad og ma maa kuwan yantiquun inayna hadlayn fa haaulaa'i mubtada'un weeye yantiquunana khabaruhu weeye walaysaa mana aha mafcuulan awal iyo wahaaniyan walaa annaafiya laada naafiyadihi ka qawlika oo kale weeye calimtu waxaan ogaaday laa zaydun qaa'imu zayd inuuna taagnayn walaa camrun camarna inuuna taagnayn wa in annaafiyana ka qowlihi tacaala oo kale weeye wa tadunnuuna waxaad u malaynayseen in labitu minaydaan nagaanin ilaa qaliilan in yar mooye wax kale ey maa labitum ilaa qaliilan walaamulibtidaa'i laamulibtiduhu naxwu qowlika oo kale weeye calimtu waxaan ogaaday la zaydun qaa'imu zayd inuu taagan yahay qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi walaqad calimuu waxay ogaadeen lamanka ishtaraahu iibsada maa lahu inuuna u ahayn filaakhirati aakhiro dhexdeeda min khalaaqin wax nasiib iyo ayaanihi laamulqasami laamulqasamkii ka qowli shaacir oo kale weeye walaqad calimtu lataatiyana maniyatii ina almanaaya laa tatiishu sihaamuhaa walaqad calimtu waxaan yaqiiniyey lataatiyana inay ii iman maniyati aniga geeridaydu geeridii way ii iman ina almanaaya geerida laa tatiishu maba gefto sihaamuhaa fallaadhaheegu geeri hadday ku toogatoba inay kula seegi baad moodi buu ku yidhi weli oday ka hadhay nabi aadam xilliyadiisii oo laleeya geerida ay lowday ama fallaadhiisii baa lala waayay waa maya geerida waa laa tatiishu sihaamuha hadday ku toogato way kula helaysaa uun maxalu shaahiidkeennu waxa weeye calimtu iminka la taatiyana laamkaa ah mucallaq baa mucalliq weeyaan laamkaasi intan ka dambaysa waa laga tacliiqiyey walistifhaamu istifaamkii weeyi ka qowlika qowlkaaga oo kale calimtu waxaan ogaaday azaydun qaa'imu zayd ma taagan yahay istifaamka waxa la yidhi talo waa maxay maxaa la isweydiinaya calimtu waan ogaaday baa sheegan haddana azaydun qaa'imun zayd ma yahay baa meesha sheegan war inaad ogaato shayga laisweydiinayo qura cilmi ah shayka laisweydiinayo laftiisa ood ogaato ayaa cilmi wakadalika kaa waxaa lamid a idaa kaana markuu yahay fi ljumlati jumlada dhexdeeda ismulistifaami ismulistifaam sawaaun waxa isku mida kaana ha ahaado axada jusay aljumla jumlada labadeeda juz mid ka mida ow kaana ha fadlatan erey fadlo oo dheeraada falawalu ka hore naxwu qowlihi tacaala oo kaleba weeye walataclamunna waxaad ogaanaysiin ayuna ka ayaga ashadu daran cadaaban cadaabka oo wa abqaa baaqinimo badan lataclamunna waa uljamaaca meesha ka maqan ayuna waa istifaam iyadaa mucalliq noqotay wa haani haanigu ka qowlihi tacaala oo kaleba weeye wasayaclamu aladiina kuwiibaa ogaan doona dalamuu dulmiga sameeyey aya munqalabin noqodka yanqalibuun ay u noqdaan fa waa la nasbiyey mansuubu yanqalibuun yanqalibuun baa nasbinaysa cala almasderiya bay ku nasbinaysaa ee yanqalibuuna an yanqilaabin wa yaclamuna mucallaqatu waa la xidhay can iljumlati jumlada waa laga xidhay biaslihaa siday u dhannaydba waa limaa kii dartii fiihaa ku dhex jiray oo min ismi listifaam ismulistifaama wa huwa ayun weeyi wa rubamaa tawahama inay moodaan baa la arkaa bacdu dalaba ardayda yaree beydgaabkaa qaar ka midihi intisaaba ay ereyga ayu inuu nasboomay biyaclamu inuu ku nasboomay yanqalibu buu ku nasboomay la soco wahuwa khadon waa gef lianna alistifaama istifaamka lahu waxaa u sugan sadrulkalaam hadalka bilowgiisa falaa yacmalu kuma camal falo fiihi istifaamka maa qablahu mid ka horeeya wa inamaa sumiya hada alihmaal ihmaalkan waxaa loo bixiyey tacliiqan baa lagu magacaabay waa tacliiq lianna alcaamila ka ku camal falaya fii naxwi qowlika qowlkaaga calimtu maa zaydun qaa'imun caamilun wuxuu ku camal falayaa fi lmaxali maxalka maxalkuu kaga camal fali walaysa caamilan maaha mid ku camal falaya fi lafdi lafdiga oo fa huwa caamilun waa caamil dhinac markaan ka eegno maxalkuu caamil ka yahay laa caamilun caamil ma aha lafdiga markaynu ka eegno caamilna maaha caamilna weeyi eeg laba weji laba ixtimaalood lafdiga haddii la eego caamil ma aha maxalka haddii la eegana waa caamil fa shubiha waxaa lagu shabahay bilmar'ati gabadhii almucallaqati la laalaadiyey allatii taasoo hiya iyada laa musawaja aan la guursanin oo la reeraysan walaa mutallaqa aan la furin gabadha la qabo haddana aan la qabin nin bay xaas u taho nin baa guursadoo meher ku xidhay haddana ma reeraysanin waana gabadho waa la qabaa lamana qabo mucallaqaa la yidhaahdaa waalmar'atu lmucallaqa mar'ada gabadha mucallaqada la yidhaahdaa hiya latii waa ta asaaa uu xumeeyo zawjuhaa ninkeegu cishrataha siduu ula noolaanayo qaabka uu ula nool yahay buu xumaynayaa ninkeegu wa deliilu waxaa deliilu ah calaa anna alficla ficilku caamilun inuu caamil yahay fi lmaxali maxalka annahu yajuusu waxa bannaan alcadfu in lagu cadfo calaa maxali اljumla jumlada maxalkeega binasbi in loogu cadfo maxalkaa laga nasbini ka qowli kusayir ninkii kusayir lo odhan jiray qowlkiisa oo kaleba weeyi wma kuntu adri qabla cazata malbuka wla munjicaati اlqalbi xataa tawallati ninkan gabayaagiihi wuxuu ku jiray cushaaq اlcarab baa la yidhah almashhuuriin raggii cishqigu uu hayey ee carbeedee caanka ahaa buu ku jiray cishqiga iyo jacaylka raggii uu hayey buu ku jiray kusayir wuxuu yidhi inan buu jeclaaday caze la yidhaah inantii ayaa ka dhaqaaqday oo diidey wuxuu yidhi wamaa kuntu maanan ahayn adrii mid yaqaana qabla cazata inantan horteed malbukaa oohintu waxay tahay horta oohinay maxaad ahayd weligeyba ma oohin buu yidhi gabadhan ka hor gabadhani markay diidun baan oohin bilaabay buu yidhi walaa muujicaati alqalbi qalbiga waxa xanuujiya maanan aqoonin buu yidhi xataa tawalad ilaa inantaasi iga jeedsato markay inantaasi iga jeedsatay ayaan horta oohin iyo murugo waxay tahay baan ogaaday buu yidhi maxalu shaahidkeennu waxa weeye wama kuntu adri ficilku waa adri ficilkii adri ahaa mal ee waa laga tacliiqiyey maadaasa istifaamiye ah mal camalkii waa laga xidhay ilayn maaba istifaamiye ahe mal markii laga xidhay ee mubtadihi khabar layskaga dhigay unbaa muujicaadkii lasoo cadfay muujicaadkii markii la soo cadfay ee bukaha lagu soo cadfay muujicaadkii waa la nasbiyey waa jamc maanusalimukasraa la siiyey waxaa la ogaaday jumladii hore ee mal bukaa ahayd ee lagu cadfay inay maxalka ka nasbisnayd baa la ogaaday haddaba waxyaabahan mucallaqa la odhanayo oo dhan maxalkay ka nasbisan yihiin wamaa kuntu maanan ahayn adri mid garanaya maanan ahayn qabla cazata inanta cazo horteed malbukaa oohini waxay tahay walaa muujicaati alqalbi qalbiga kuwa xanuujiyana maanan aqoon xataa tawalad ilaa ay jeedsato facadafa wuxuu ku cadfay gabayaagu muujicaad ereyga muujicaada binasbi isagoo nasbinaya calaa maxalli qowlihi qowlkiisa maxalkiisii malbukaa uu yidhi alladii kaasoo culliqa laga xidhay can ilcamali camal fiihi lagu camal falo can ilcamali camal fiihi dhexdiisa uu ku camal falo qowluhu qowlkiisii adri uu yidhi adri inay ku camal fasho ayaa laga xidhay buu ku yidhi in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam weyd aynu qaadanaynay sheekh maxamed xalqadii inoo soo inoo soo daa laba qof baynu maanta kicinaynaa midi waa sheekh xuseen sheekh xuseen waxaa kacaya sheekh xuseen iyo yaa kale kacaya sheekh xuseen iyo waxaa kacaya iyo nacam iyo hariifka sheekh xuseen iyo shariifka ayaynu kicin doonaa insha allah culima waxaynu maraynay suurat lmacaarij aayadda aan ka bilaabaynaana waa yowma takuunu asamaa'u kalmuhli wa takuunu ljibaalu kalcihni sheekh xuseen baa ku horaynaya bal iraab aayaddaas oo icraab yowma ereyga yowma waa maxay sheekh xuseen yowma takuunu الsamaau kalmuhli wa takuunu اljibaalu kalcihni yowma waa maxay ereyga yowma waa maxay yowma aduu sii qaado sharif sheekh xuseen weli ki tacaydii ma heline maad heshay haye yowma ka warran markaa ismi ficil xaraf waa maxay ismi weeyi marfuuc mansuub majruur mansuub haye mansuubaadkii waa maxay ma mafcuulun bihi ba waa mafcuulu fiihi maa shaa allah yowma haye waa darfu zamaan takuunu ka waran haddaba waa ficil mudaaric marfuuc mansuub majruur majzuum marfuuc caamilka rafciyey takunuda yaa rafciyey takunu may calaamatu rafcaha ma odhan calaamatu rafcuhu waa damada laakiin caamilkii rafciyey baan u baahanahay sheekhay sax wey waa litajarudiibaa rafciyey waa sax wey waa litajarudiibaa rafciyey haye takuunu maxay u baahan tahay ma faacil bay u baahan tahay ma ismi iyo khabar ba maxay u baahan tahay aaway ismigii asama waa ismu takuunu aaway khabarkii kalmuhli waa maxay markaa jaariy majruur fii maxalli maxay buu yaallaa fii maxalli nasbin buu yaallaa ma ismu takuunu ba mise waa khabaru takuunu khabaru takuunu yowma takuunu samaau kalmuhli jazaaka allah khayr haye sheekha kalaan u baydhay watakuunu ljibaalu kalcihni wowga ka warran watakuunu ku jira wowgu waa xarfulcadaf waa si wanaagsan haye ma mucraba mise waa mebni mebni calaamatulbinihiisu waa maxay waa fadxaha takuunu waa maxay markaa takuunu haye waa ma jumlada cadfan mise ficilka laftiisa haye jumladaa cadfan haye takuunu jumlada cadfan takuunu waa ficil mudaaric sow maaha mise waa ficil maadi marfuuc iyo mansuub iyo majruur majzuum calaamatu rafcaha caamilu rafcaha tajarudka ficilkani naasikh baa mise waa taam naasikh ismigiisii aljibaalu waa ismi miyaa mubtadu ahaan jire haye marfuuc mansuub majruur calaamatu rafcaha waa dama daahir khabarkii miye kalciini waa khabar calaamad eh, khabarkaasi muxuu ka kooban yahay ma mufrad ba mise waa jumlo mise waa shibuljumlo shibuljumlo oo maxaya darafa mise jaariya majruub fii maxalli nasbin mise fii maxalli rafcin fii maxalli nasbin khabaru takun jazaaka allahu khayra walaa yas'alu xamiimun xamiima walaa yas'alu xamiimun xamiima wowgu waa xarfucadaf mucrab iyo mebni calaamatulbinaha waa fatxaha laadu waa xarfun waa xaraf iyaduna mucrab iyo mebni mebni weeye calaamatulbinaha waa asukuun haye walaa yasalu yas'alu ficil mudaaric marfuuc mansuub majzuum calaamatu rafcaha caamilu rafcaha litajarudihi wasankiisa ii sheeg yas'alu waa su-aal khaldan laakiin la socda waa su-aal gardarro weeyi yas'alu sidan ay tahay wasankeyga ii sheeg sidan ay tahay ii wasan yafcalu wey maadigeega sheeg sa'ala amarkeega sheeg is'al ismigeega faacil sheeg ha saa'il ismigeega mafcuul sheeg waa mas-uul masderkeega miimiga ah sheeg masderkeega miimiga ah waa masder miimiya baan rabaa masderkeega miimiga ah masderkeega miimiga ah sheeg masderka miimiga ah sa'ala masderkeega miimiga ah maxaa tidhi waa mas'ala as'alu mas'ala haye masderkeega khayru miimiga ah sheeg maysaail waa ismi faacil baa tidhi saail waa ismi faacil masder baan rabaa hayru miimiya masder hayru miimiya baan rabaa waa su'aalan jazaaka allahu khayran walaa yas'alu xamiimun ah way faacilkii haye xamiimanta dambana maxay icraaban tahay oo maxay ah maxaa tidhi sheekh mafcuulu maxay mafcuulu bihi jazaaka allaahu khayran halkaa iigu daa sheekh adeegaan kuu soo yaro jeedsaday yubasaruunahum yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih yubasaruunahum yubasaruun waa ficil mudaaric haye ficilkaa mudaaric saxiix iyo muctal iyo amilatu hamsa marfuuc iyo mansuub iyo majzuum calaamatu rafcihiisa calaamatu rafcihiisa calaamatu rafcaha ii sheeg waa hubuutu nuun mafaacil buu qaadanayaa mise naaybu faacil maxaa tidhi faacil miyaa tidhi naa'ibu faacil buu qaadanaya awi naaib faacilkii wowda weeyi yubasaruunahum haye humtu waa maxay waa mafcuul waayahay yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibanii yawadu adiga un baa qaadanaya ficil mudaaric haye jazaaka allah calaamatu rafcaha haye faacilkii faacil maxay ah almujrimu almujrimu wasankiisa ma sheegi kartaa a maxaa tidhi mufcal almujrimu mufcal mise maaha sax weeye sheekh xuseen bal sheeg mufcil weeye jazaaka allah khayr maxaa la odhanayaa ismi faacil ismi mafcuul waa midkee almujrim ma ismi faacil ba mise wa ismi mafcuul ismi hee ismi faacil bal ismi mafcuul ka dhig ku dhawaaq kanuun ku dhawaaq mujram jazaaka allahu khayran masderkiisa ma keeni kartaa eg waxaad ka horraya inaad horta ficilkiisa hesho almujrim ficilkiisii hel kadib baad masderkiisii keeni kartaa almujrim jazaaka allah khayr waa ajramo oo ijraaman aslama islaaman akhlasa ikhlaasan axsana ixsaanan ajrama ijraaman waaya adaan kuugu soo noqday low yaftadi low waa sharطiya haye yftadi waa ficil mudaaric ficilkaa mudaaric saddexdii kala dooro saxiix iyo muctal iyo amhilaة اhamsa muctal muctalka saddexdiisii kala dooro bilyaa bilwaaw bilalif bilyaa haye marfuuc mansuub majzuum calaamatu rafcaha calaamatu rafcaha waa maxaa tidhi calaamatu dama muqadara caamilu rafcaha lh min cadaabi yowmiidin min xarfu jaar cadaabi wa huwa cadaabi he maxay haddana icraabantaa jazaaka allah khayr yowmi yowmaidin bibeniihi ba'da hore xaraf jaara haye beniihi ismun majruur haya calaamatu jarihi waa kasra aahira banu kaadi kaadi sheekh xuseen bibaniihi kasraa lagu jiray buu sheekhu yidhi yadaa lagu jiray bibanihi yadaa lagu jiray jazaaka allah khayr haye waa mudaaf haye haaduna waa damiir mutasil jazakum allah khayr halkaasuu inoogu joogayaa in sha allah wallahu subxaanahu wa tacala aclam